bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin alwqf qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala tanwiina ithra fatxin ijcal alifa waqfa watilwa gayra fatxin ixdifa waxdif liwaqfin fi siwa اdiraari silata gayri اlfatxi fi اlidmaari وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وxdف y المنqوس وxdف ذا المنqوس ذي التنوين ما لم ينسب أولى من ثبوت فاعلما وغyر ذي التنوين بالعكس وفي نحو mr لزوم رد ليqتفي وغيرها التأنيث من محرك سkنه أو qف رائم التحرك aw ishmima damata aw quf mudcifa maa laysa hamsan aw caliilan inqafaa muxarakan waxarakaatin inqulaali saakinin taxriikuhu lan yuxdala wanaqlu fatxin min siwa lmahmuusi laa yaraahu basriyun wakuufin naqla wannaqlu in yucdam nadiiru mumtanic wadaka fi lmahmuusi laysa yamtanic fi lwaqfi taa taaniithin lismiha jucil in lam yakun bisaakinin saxa wsil wqlda fi jamci tasxiixi wmaadaha wgayru dayni bilcagsi intamaa waqif biha sakti clى اlficli اlmucal bxadfi aakhirin kaacdi man sa'l walaysa xatma fi siwa ma kaci aw kayaaci majzuuma faraaci maa racow wma fi اlistifhaami in jurad xudif alifuha wawliha lha intaqif walaysa xatma fi siwa man khafda bisminka qowlika اqtidaءa maqtadى wwsl dilhaa ajiz bkuli ma xurika taxriika binaaءin lazima wwasluhaa bgayri taxriiki mina udiima shada fi lmudaami istuxsina warubama ucطiya lafظ اlwasli ma lilwqfi nahra wafashaa muntadima inta waxaan ka gelaynaa waqf waqf waxaa la yidhaahdaa alwquufu calى aakhiri اlkalima bisukuun kelimadii aakhirkeeda oo aada sukuun ku istaagtid baa la yidhaahdaa marka sukuunka iska istaag ma aha dad badan baa waxay qabaan qaacida layihaha sakin taslam kelimaadkii ay ku hadlayeen oo dhan waa iska wada reebayaan jaa zayd min albalad fi saaca ataasica kulli wixii waa wada reebayn saas lama rabo jumalka hore intay neefta kaa dhamaanayso inay wada xarakeysin la rabaa xarakadaasna ay ecraabta waafaqsan tahay ko haddana macnaha in loo fiiriyaa la rabaa shayga lagu istaagay hadayna neefta kaa goyn ah, mathalan qur'aanka oo kale waqafaad buu leeyahy meel lagu istaago marka in macnihii la fiiriya baa la doonaya xataa ninkaanan aqoonin macnaha quraanka xataa calaamaad baa loo sameeyey oo ninkii suusan cudur ugu helin macnaha waxa weyaan inuu raadiya laga doonayaa marka macnihii qur marka dambo marka waqafkaasuu maanta ka hadlaya markaasuu musanifku wuxuu yiri tanwiinan ihra fatxin ijcal alifa waqfan wa tilwa hayra fatxin ixdifa wajcal yeel tanwiinan waxaad ka yeeshaa tanwiin waxa la laba god iyo laba kordhig iyo laba eh, laba hoos dhig hal kelimo oo soomaali ah oo tanwiin lagu fasiri karaa huma jirta laba xarako oo macnaha laba oo dul saaran weya tanwiinti ama laba godnaan ha noqdeeno ama laba kordhig ama laba hoos dhig ijcal yeel tanwiinan waxaad ka yeeshaa tanwiinkaoo ithra fatxin fatxa ka dambeeyo alifan ka yeel waqfan fi xaalati alwaqfi waxdifan goy oo goy tilwa gayri fatxin fatxa waxaan ahayn midka raacayana goy marka waxaa lagu yihi tanwiin kasta laba qeybuu kala yahay inay fatxa ka horeyso fiiri in allaha kaana caliiman xakiima fiiri caliiman xakiiman hadda miimkaas waa fatxa saaran waxaa ka dambeeya tanwiin oo nuun saakina ah tanwiinta aslan cibaara waa tan hore usoo nuunu saakina talxaqu aakhir اlkalime nudqan laa lafdan waxaa weya nuun reeban oo kelimada aakhirkeeda gelayso oo aanan muuqanin lafdiga macnaha qoraalka aan ka muuqanin khatan laakiin lafdiga ka muuqdo marka fiiri caliiman xakiiman hadda waxaa miim lagu reebay nuun baad moodaa taasaa tanwiin la yidhaahdaa tanwiinkaas marka hadday fatxa ka horeysa sida miimta ka hordhigan ayada alif u badel caliiman xakiimaa aad leedahay ijcal yeel tanwiinan ka yeel tanwiinkoo ithra fatxin fatxa kadib dhacay oy fatxa ka horeyso alifan u bedel waa kaasa haddii wixii hadayba kordhigan yihiin hadduu kelimadii ay laba kordhigan tahay laba kordhigaas nuun reeban baa lagu dhawaaqayaa nuuntii alif u badel caliiman xakiima saasaad leedahay kow waqfan fi xaalati lwaqfi laakiin haddii aad eh, caliiman xakiiman in aladiina haddaa tiraahdid nuunta sideeday u joogtaa markaa haddii wixii ka daba la xiriirsid waqfan fi xaalati lwaqfi ala laakiin waxaa la diidayaa ina tiraah in allaha kaana caliiman xakiima in aladiina adoo aanan ku neefsanin oo haddana aada xariiriso wasli iyo waqfi in la kulmiyo lama rabo waqfi waxaa layihahda kelimada in lagu neefsadaa la rabaa markaa kadib wixii ka dambe la bilaabo haddii tanwiinta nuun intaad u badeshid aadan ku neefsanin jamacta bayna alwaqfi walwasli wahada makruuh weeyaan waxdifan xadaf tilwa gayri fatxin fatxa waxaan ka ahayn midka raacsanne nuuntaas iska gooy wallaahu caliimun xakiim xakiimun ay ahayd xakiimun hadda fiiri nuuntii reebanayd oo tanwiintii ahayd waxay raacday damo oo miimtii way godan tahay markay damo raacday nuuntii tanwiintii waa la goyna caliimun xakiim miimtiina waa la reebay nuuntii saakinada ahayd alatii talxaqu aakhiri kalima lafdan laa waaba go-dayba waxdifan tanwiinti goy tilwa gayri fatxin haday fatx waxaan an raacayso waad goynaysaa saasaa lagu leeyahy ayb markaasuu wuxuu ku yiri waxdif liwaqfin fi siwa diraari silata gayri اfatxi fi lidmaari waxdif goy liwaqfin liajli waqfin istaagid awgeed waxaad u goysaa fii siwa diraarin dhibaata markay jirta waxaan ahayn silata gayri اlfatxi fatxada waxaan ahayn siladooda goy fi lidmaari damaa'irta waxaa loo jeeda damiirka markuu damiir geyb yahay ou dakarna yahay waxaa raacdo waxaa raacdo maxaan ku irahda sila wax la yihahda mathala bihi o matha inahu kaas oo kale waay fiir quraanka aanka inahu kaana bihi basiira lama dhihi kara sidii soomaalidii hore ay u akhri jirtay inahu kaana bihi basiiran khalad waay inahu siladaasaa loo jeedaa haadi waa la jiidaya waaw yar ah ku qoran meesha musxafka ah waawdaas yaraa waxaa la waxay ka dhalatay damadii oo hada saarneed la dharjiyo la ishbaaciyay inahu alale bihi kaana bihi basiira bihi hadaas waxay wadataa ya yaroo hoos kaga jirto tayib markay alif tahay inahaa laleeyahay khalaas waxbaba uma baahnabo marka haddii in lagu istaaga ay noqoto haddii hadaas lagu istaaga ay noqoto wixii jiidit jiiditaankii la jiiday baa dhacayso oo innahu hadday ku istaagdua inah aada leedahay haadii oo la jiiday oo waaw yarayd ahayd way dhacaysaa kaana bihi ku istaag inahu kaana bih aa laleeyahay bihi yadi yarayd waa istaag way go-eysaa kaas waa waxdif gooy liwaqfin waxaad u goysaa fii siwa diraarin dhibaato haddayna jirin silata gayri lfatxi fatxada waxaan ka ahayn siladooda gooy oo markii haadii damiirka aheed dama ay saaran tahay ama kasra ay saaran tahay wixii yaroo ka dhalanay gooy haday laakiin fatxata hadii haday fatxa saaran tahay alifaa ka dhalana lama goyna inahaa waa laleeyahay markaa ka goymayso ayib marka sidaasaad leedahay raaytuhu marartu bihi markay tahay raaytuhu hadii ku istaagli raaytuh aad leedahay waawgi yara waa go marartu bihi bih aad leedahay sidaas oo kale laakiin haday maftuux tahay oo raaytuha oo kale ama inaha ay tahay waxa weeyaan waxba ka go-i maayaan marka laakiin waxa la yidhi fi lidmaari silata hayr اfatxi goy fi lidmaari macnaha damaairti waay markii wax la qarinaya idmaar idmaar waxa weeyaan hadda inahudaas waxay u laabanaysaa ina allaha mathala inahu kaana bihi basiira ina allaha damiirkii daahirkii ay waxaa la qariya oo idmaar la sameeya damiir bedelkiisa la qaatay markaasa waxaa la yidhi fii siwa diraarin dhibaata hadday jirto hadi in damiirkeeda laga gooya ay waa loo dhaafaya ka qowli shaaciri <clears throat> wamahmahin muqbaratin arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu yuu yiri fiiri wamahmahin badana yani dhul oo bahgooyo ah muqbaratin arjaauhu geesaskiisana macnaha ee la booreeyay kaana lowna ardihi ardada midabkeedana samaauhu ay buu egtahay boorka inta kacay dhul oo waxaaweye saxraa ah oo lama degaan aho dabayshi markii isku dhacday isku dhacday yaa waxay u ekaatay maxaan ku iraahdaa eh, dhulkii oo kale sidii samadi midabkeeda yeeshatay fiir marka waxaa loo jeedaa waxay ahayd wa mahmahin muqbaratin arjaa-uh in la yiraahdo shicirkii baanan aqbalaynin sidaas marka dhibaata waxay keentay iyadoo waqaf la joogo in haddana damiirkii la baaqyeelo arjaauhu kaana lowna ardihi samaauhu in la yihah samaahu ay eed in la yihahdo taas idiraaraa keenay dhibaataa keentay wa xadfu yalmanquusi ditanwiini ma lam yunsab awlaa min thubuutin faclama bayd baan kasoo booday waxaa tirahdaa wa ashbahat idan munawana nusib fa alifan fi lwaqfi wa ashbahat idan idan waxay shabahday munawanan mid la tanwiiniyey shabahday munawankoo nusiba la nasbiyey ee saas hadday tahay fa nuunuhaa nuunteeda idan nuunteeda quliba alifanaa loo gidiyey fi lwaqfi markii la istaagay idan idan abadaa idan haddaad aragtid waxa weeyaan idan waxa weeyaan waa ingu soo martay min adawaati nasbi iyadoo kamid ah marka idan haddii ay danti keento in lagu istaago hadda fiiri idan waxa weeyaan tanwiina ku jirto tanwiin idan waxa weeyaan idan iyo alif lahoos dhabay dan daan la kordhabay dan daan lama kordhigan weeyaan fiiri dan laba laba kordhigaa saaran laba kordhigaasna cibaara can nuuni saakina oon la qoraynin waa idan haddii hala qoro la yidhaahdo alifaa loo qoraya ayib marka in lagu istaaga hadday keento hadda idan oo macno ay ku istaagaysa ma jirtee hadday inay neefta kugu go'do la rabo ay kugu go'do maxaad samaynaysaa idan ku istaag haddii lagu yidhaahdo markaasu wuxuu ku leeyahay isimkii hadda aan kasoo sheekaynay oo tan mansuubka ahay tanwiintii hadday fatxa dib dhacda alifaa loo bedelay idantana waxa weeyaan isimkaasay lamid tahay oo nuunteeda saakinada ah alifaa loo bedelay idaa a lagu istaagaya idaa sidii caliiman xakiimaa a loogu istaagay marka taasaa loo jeeda ee markii lagu istaagaya idan lama dhahayo idan lama dhahayo nuuntii lama muujinayo marka wa ashbahat idan waxay shabahday munawanan mid la tanwiiniyey munawankoo nusiba la nasbiyey e, fa nuunuhaa marka nuunteedii quliba alifana loo gidiyey fi lwaqfi markii lagu istaaga rabo nuunta idan lagu dhawaaqayo oo nuunta reebana alifa loo badela idaa baa laleeyahay wa calayhi ijmaacu lquraai sabca yani todobada quraa saasay ku ijmaaceen qaarkooda waxay sheegeen musanifku saas markuu leeyahay ibnu cusfuur iyo majmuucadiisa weeyaane annahaa xiina alwaqfi calayha tuuqafu binuun baa yihahde idan aa laleeyahay nuuntaasaa lagu istaagaya laakiin qowlkaas daciif waay qur-aankana wuu khilaafsan yahay wa xadfu yanmanquusi di tanwiini maa lam yunsab awlaa min thubuutin faclama wagayru di tanwiini bilcagsi wa fii naxwi murin luzuumu isimka manquuska ahaa laga hadlayaa meeshan isimka manquuska waxa weeyaan kulu ismin mucrabin yantahi biyaa-in alqaadi oo kala waay isimkaas ha lagu istaaga haddii la yidhaahdo laba xaalo midkood weeyaan in inuusan al wadanin al hadduusan wadanin waa tanwiinsan yahay haddaad tidhaha hada alqaadi tanwiin ma laha al baa ku jirto hadaa tiraahda alkii aad ka goysho haadaa qaadin aad tiraahdine haddii alshi ay maqnaa tanwiina imaanayso marka isimka manquus mataa yakuunu munawanan in kaana mujaradan can ilif walaam isimka manquus haduusan alif iyo laam wadanin kaasaa la yidhaahdaa markaan asoo munawan ah markaasuu wuxuu ku yiri wa xadfu yalmanquusi midka manquuska ya-diisa oo la gooyo manquuskoodii tanwiini tanwiin u saaxib eh maa lam yunsab haduusan fii xaalati nasbi joogin aw laa asaa ka wanaagsan xadfigaas min thubuutin in la suga yadi buu ka wanaagsan yahay faclaman ogow oo ogow nuun tawkiid khafiifa ku jirta fiiri markaan waxa weeyaan isimkii manquuska ahay oo alif iyo laam ay ku jirin waa tanwiinsan yahay oo marka haadaa qaadin marartu biqaadin ra-aytu qaadiyan saasay ahayd isimkii manquuska ahay oo tanwiin ay ku jirno munawan ah haddii in lagu waqfo la doono maxaa la samaynaya wuxuu ku leeyahay haddii fii xaalati nasbi uu joogo maa lam yunsab taas ka bix hadduu xaalatu nasbi joogo waxa weeyaan tanwiintiisa alifaa loo bedela raaytu qaadiya qaadiyaa aada leedahay iska dhaaftaas dhib ma laha ra qaadiyan ou ahaa caliiman xakiiman ou lamid ahay tanwiintii dambe alif u bedel raaytu aytu qaadiyaa aada leedahay taas intaasay konaga dhamaan markuu marka uu godan yahay oo haadaa qaadin marartu biqaadin oo kale ay tahay haddii in lagu istaaga la rabo maxaa la samaynayaa marka waxaa kuu banaan laba xaalo midkood inaad sidiisa ku istaagtid oo wixii ka maqnay aadan iltifaadinin oo tira hada qaad marartu biqaad inaad tiraahdi iyo inaad ya-di soo celisid oo ayadoo reeba ku istaagto haadaa qaadii marartu biqadi inaad tirahdid labadaas xaalaa banaan laakin ayuhumaa awlaa inaan waxba la soo celinin ya ee sidii mucaamalata saxiix loola dhaqmo Eh, daadkii ugu dambeeyey tanwiinta laga qaado oo sidii caliimun xakiimun markay xakiim loolahay tanwiinta loo riday loo tuuro marka aad tidhaha haadaa qaad marartu biqaad ina tidhaahdi marka fiiri waxadfu yalmanquusi midka manquuska ayadiisa oo la gooyo oo haadaa qaadii alla dhino qaad la yidhaahdo manquuska oo di tanwiini tanwiin u saaxib e haadaa qaadin marartu biqaadin ou ahay ee alqaadi ma ahayn maa lam yunsab haddaan la nasbinin awlaa xadfigaasaa wanaagsan min thubuutin ya-di oo la soo celiyo oo la sugayaa ka wanaagsan faclam marka haadaa qaad marartu biqaad ra-aytu qaadiya markuu mansuub yahay waxba isma bedelayaan laakiin isimka manquus markuu tanwiinsan yahay inaan ya-diisa la soo celinin tanwiintiisana la gooyo sidaasaa fiican taas weeyaan ayib marka taas waa fiican tahay lagu leeyahay tan kalena way banaan tahay oo marartu biqaadii eh, hada qaadii waa dhihi kartaa waxaa kamid ah liri qowluhu tacaala walikuli qowmin haadii ibni kathiira saas akhriya liri quraada kale fiiri walikuli qowmin haada alhaadii lama dhahayo ya-di waa la tuuray tanwiintiina waa la tuuray sukuun baa lagu istaagay markaasaa lihi walikuli qowmin haada ibnu kathiir waxda wuxuu ri walikuli qowmin haadi marka waxaan ka ogaanay ana alamrayni jaa-izaani ila ana alawlى maa calayhi mucdam اlqura wa huwa xadfu lyaa wاlwuquufu calى aakhiri اlmanquusi wa xadfu tanwiini ayضa ayb kaas waxa weeyaan markii isimkii manquus al uusan wadanin hadduusan al wadin tilqaa'iyan waa munawan waay ayb wa gayru di tanwiini bilcagsi intaas soo dhe markaan wa gayru di tanwiini tanwiinta midka u saaxibka a midaan ahayn bilcagsi bicagsi lmunawani waay isimkii oo oo manquuskaah hadduusan tanwiin lahayn markuusan tanwiin lahaen albaa ku jirta macnihi saas waay liannahu isimka hadduu mucrab mutamakin yahay mutamakin amkan aan dhehe waxaa weya imaa inay tanwiin ku jirto hadday tanwiintii ay ka maqnaanin oo al oo ah tanwiinta ka hortimid inay joogto marka asigii oo kale hadirtaan isimka hadday marka tanwiin ku jirin albaa ku jirto cagsigiisa cagsi macnaheeda waxaa way kii hore waxay ahayd ya in la gooyo yaa wanaagsanayd maa bacda xadfi lyaaina in sukuun lagu istaago tanna waxaa wanaagsan cagsi waa yadiis in loo sugo oo la yidhaahda hada alqaadi marartu bilqaadi yadiisi waa la sugaya iyadiyaa lagu istaagaya ayib marka markuu fi xaalat lwaqfi yahay iyo haddii xaalat lwasli uu yahay marka waxba isma dhaamaan liannahu hada alqaadiyu awalba lama dhehaynin marka waqafkii waxaw waxweyn oo kusoo kordhinaya ma laha laakiin mansuubka ra'aytu aytu lqaadiya buu ahaa markii lagu istaaga la rabo ra-aytu lqaadi aa oo ciraabtii markaas fatxadii waxaa loo tuuray liajli lwaqfi laakiin markuu fi xaalati arafci waljari ou joogay qabla alwaqfi buu iska reebanay waqfigina waa loo niyeysana intaas wa wagayru di tanwiini midka tanwiinta u saaxibka midanka midkan ahayn oon tanwiinkii wadanin bilcagsi bicagsi lmunawani weeyaan marka waa kaas waxaad leedahay eh, marartu bilqaadi raأaytu اlqaadi aad leedahay wاlihbaatu ihbaat lyaai ajwad markaasuu ku yiri wluum wa fii naxwi murin luzuumu radi lyaqtufi wa fii naxwi murin murin iyo wixii lamid eh lusuumu radilyaai ya-di in loo soo celiyo uktufiya waa la raacay isim manquus oo xadaf ou galay waay murin waxay asalkeeda ka timiday ara araa yur-i ay ahayd mudaariceeda yurii baa layihi markaas haddana isimkeeda faacil mur-iyun ou ahaa mur-iyun markaasaa la tacliiliyay waxaa layihi hamzada ka xuruufi اlcilati fi اliclaali biالnaqli mur-iyun hadda fiiriya hamza xarakaysan ilan isimka faacil akrama mukrimun mur-iyun saas waay afcala hadday ficilka uu yahay isimkiisa faacil calaa wasni lmudaarici buu ku imaana baan soo nari marka hadda ar araa ar a ay asalkeeda ahayd akrama mudaariceeda yuri yukrimu isimkeeda faacil muriyun midkii wax tusinaya ara waan tusiye waay e ara waan arkaa ti ahayd maaha ficil oo waxaw mutacadi ah iyadoo mur ah yaa hamzadii kasradii saarneeda radi loo wareejiyey fiiri markaa radi oo oo reebneed haddii lahoos dhigo muri la yidhaahdo hamzadii waxay la kulantay ayadii oo reeban hamzadii haddii xarakada la qaado waa reebantay yaa ka reeban oo awal ee mur-iina waa joogtay marka maxaa imaana tanwiin awal reeban hamsadii waa la gooye hamzadaas la goynaya marka waxa waay caynulficli wa ficilka caynkiis ar a haddaad tidhaahdeed ficilka waxa weyaan raadaas ka bilaaban hamzada hamsa tacaddi waa hamzada horo hamzada labaad caynulficli waa ya-diisina waa midda ugu dambeyso marka waxaa leeyahay hamsadi liltiqaai saakinina loo gooy waxay noqotay muriyun ay noqotay tanwiintii oo reeban isimkan alma wata munawan inuu noqdo waay iyo ya-diisii oo laamulficli baa kulmay marka laamulficligi haddana waa la gooye murin aalayihi murin oo waa tusinaa ah murin waa tusinaa tayib ishkaaliyad baa ka timid markaan murin haddii ay noqoto markii sidaas ay tahay oo wasli ay tahay dhib ma laha oo ana murin zaydan camran eh, afdalu minhu oo kale waad dhihi karta ana camran afdalu minhu waxaan tusiyey zayd inuu camarka fadli badan yahay murin waa isim faacil waay oo mur iyun asalkiisi ahaa asoo sidaan eh, ha lagu istaaga haddii la yidhaahdo oo mur oo kale ha lagu istaaga hadii la yidhaahdo waxay noqonaysaa mur hadda fiiri murin ayadoo ahayd tanwiinta inay dhacday noqonay tanwiinta hadday dhacdo mur bay noqonay mur ficil amar ay ku darsoomaysaa marka sida loogaga badbaada inay ficil amar ku darsanto yaa waxaa loo soo celinayaa yadi laamulficli ahayd a in loo soo celiya fi xaalati lwaqfi ay laazim tahay yadi haddii lasoo celiya iyadoo saakina murii a laleeyahay markaan muriidaas marka waxa weeyaan iyadoo naftigeeda waxay u ekaanaysaa eh, maxaan ku iraahdaa naagta keligeedoo la amraya ilaa mur ninkii haddii layidhaha muri naagtay far ay noqonaysaa mahmaa yakun min amrin markii murin oo isim faacil lagu istaaga la rabo waxa weyaan awal cayn lficli way ka xadfanay laam lficlina way ka xadfantahay liiltiqaai saakinayn markii in in lagu waqfo la raba yadiyaa loo soo celinaa muri muria laleeyahay waa isim manquus oo iclaal ay gashay waay markaasuu ku yidhi waa luzuumu radilyaai yadi oo laamulficli ahayd in la soo celiyo laazimnimadeeda ukhtufiya waa la raacay fii naxwi murin murin iyo wixii lamid eh isim manquus oo iclaal daraaddeeda looga gooyay gooyey caynulficli ilaamulficli laga gooyey haddii in lagu istaaga la rabo waa loo soo celinayaa sidaasaa loo jeedaa ayib marka waxaad leedahay markii aad ku istaagaysid haadaa murii aad leedahay ayib markaasuu uri wغayraha التأniiثi min muxaraki sakinhu awqif raa'ima التaxaruki أو ishmi midamata awqif mdcifa maa laysa hamزa أو caliila inqafaa muxarakan intaas way israacsan tahay waxaa la yidhi wagayraha taaniithi dumaraynta hadeeda waxaan ka ahayn oo min muxarakin mid la xarakeeye ka mid eh sakinhu haddii kale waxaa tiraa sakin reeb gayraha taaniihi taaniidka hadeeda waxaan ka ahayn reeb oo min muxarakin mid la xarakay ah awqifka ku istaag raa'ima taxaruki adigoo xaraka raadinaysid oo kale aw ishmimi damata ama damadii u ursii bimacnaa waxa weeyaan damadii waqafkii sukuunkii dama u ursiy awqifku istaag mudcifan xaal aad tahay mid macnaha laablaabayo maa laysa hamzan hadduusan hamze ahayn xarafka ugu dambeeyo aw caliilan mid jiran hadduu ahayn inqafaa hadduu raaco muxarakan mid xarakaysan hadduu raaco intan wuxuu kaaga hadlayaa musanifka isim haddii lagu istaago aakhirkiisa haddii lagu istaago wixii ha taaniith ah waa noo imaan doonaa taa u taaniith ilmarbuuta taas xukumkeeda waa noo imaan doonaa isim iska saxiix ah oo muxarag ah yaa la raba in aakhirkiisa lagu istaago markaas musanifku waxaa ku banaan oo ku yiri shan weji baa ku banaan shan weji mathalan waxa weeyaan hada zayd zayd oo kale waay zayd hadda fiiri aakhirkiisa taa utaniihu ma dambeyso kow muxarag waayo zayduno awalkii hor ahay waa isim muxarag ah waa labo waxaa dheeraad ah hamzana uma dambeyso xarfu cilo alif iyo waaw iyo an midna uma dambeyso intaas markuu noqdo zaydki waxaa kuu banaan inaad sukuun ku istaagtid oo tiraahda haadaa zayd sakinhu waa taas zayd inaad tiraahdid ayib midda kale waxaa kuu banaan alrawm inaad simaysid ow raaima taxaruki rawm waxaa la yidhaahdaa cibaara can alishaara ila alxarakati bisawtin khafiy waxaa waaye zayda markaad dhihi lahayd oo aad ku istaagi lahayd yaa waxaad leedahay zayd waxaad tusinaysaa xarakadii meesha laga rabay ama laba kordhig ahay oo zaydan ahay ama laba hoos dhig ahay ama laba godka ahay yaa wax yar oo ayada tusiyo sukuun khaalisa maha zayd ma dheh zayd aada leedahay marka xoogaa damadi yaad u ekeysiinaysaa markaad reebtid kadibaad hadana dama ahaan aad u weecinaysaa sukuunkiibaad weecinay bimacnaa ilaa dama ahaan aad u weecinaysaa kaasaa waxaa la yidhaahdaa maxaan ku irahdaa rawm ama raaima taxaruka awishmim awishmimi damata damada wuxuu kan mid roomka waxa weeyaan nasbadana waa galaa fatxada waa galaa maxaan ku irahdaa hoos dhiga waa galaa godaalka waa wada galaa laakiin ishmaamka xarafkii markuu godan yahay keli ay ku godan haadaa zaydun ay ahayd markaad zayd tiraadid kadib baa waxaa wey labada fururyaad isku soo dhaweyneysa macnaha waxaa weyaan waxaa layidhaha ishmaamka nudqiga shaqo kumalaha markii xarafka lagu istaago hada zayda la yidhaahdo kadibaa labada fururyaad isku soo dhaweyney waxaa ku arkaya keliya ninkii basiirka oo indhaha leh waxaa loo jeedaa meeshan damaa ku jirto ogow aan ku leeyahay zayda markaan idhaahdo ayaan fururihii isku soo leeyahay laa tamanaa ayaa loo akriyay ishmaamki markaad xarafki sideeda ku dhawaaqda kadib aad labada shafatay inaad isku soo aruurinaysaa marka dhawaaqi wax kama bedelay xarafki waa reeban tahay laakiin faruuriyaa isku soo dhawa ishaara ilaa ana huna dama sidaas oo kale unbaa loo jeeda ishmaamka kaas waay ayib macnaha markaasuu iri waxa weeyaan ishmaamka cibaara can dami shafatayni bucayd aliskaani markii la xarafka la reeba kadib yaa labada furiyu laysku soo dhoweynaynaa min gayri taswitin ayadoon lagu dhawaaqaynin macnaha damadii lagu dhawaaqi maayo walidaalika waxaa layihi ishmaamka yaraahu lbasiir walaa yaraahu lacmaa sidaasa waxaa la yihahdaa ishmaam ayib kaasna waa kuu banaan yahay ko awqif mudcifan ama xarafka labaad laablaab oo laba xaraf ka dhig laakiin waa goorma inqafaa muxarakan haddii midka ka horeeyo ou xarakaysan yahay walaysa hamzanna uusan ahayn midka ka horeeyo aw caliilanna uusan ahayn mid reeban ee caliilan mid jiran dheh fiiri hadirtaan jamal oo kale haada aljamal aad leedahay jamal awal reebtiinay ahayd jamal hadaa tiraa ishmaam waay jamalu hadaa tirahdana rowm waay idcaafkii waxaa weya laamtii aad laam kala keenaysaad ku shidaysa haada aljamal aad leedahay laamtii baad shidaysaa sidii xarabka shidan marka lagu istaagaya tabat yada abi lahabin watab watab hadaa tirahda shidkii waa dhacay laakiin xarafka markuu shidiyahay waqafkiisa wuu ka duwan yahay xarafka kale waxaa la rabaa sidkina inaad baaqi yeeshid sukuunna aad keedi waa tabba in la yidhaha la rabaa ayib marka jamal aad leedahay hada aljamal laamti baad aada shidaysaa fiiri marka jamalki muxuu yahay shuruudu leeyahay marka oo oo idcaafki xarafka la laablaabaye shuruudu musanif u sameeyey shuruudkii waxaa ka mid e xarafka ka horeeyo hadda fiiri jamal laamta waxaa ka horeey miim xarafkaas miimka hamze ma ah maya jamal aakhirkeeda hamze uma damayso sidii khata oo kale ma ah ko anlaa yakuuna mawquufu hamzata alkhata oo kale haddii la yidhaahdo idcaafku istaag khata ay hamzadii lama laablaabi karo ko walaa muctalan inuusan ahayn oo macnaha waaw is ugu dambeyn sida qaadi oo kale qaadi idcaaf laguma istaagi karo walaa waawna ugu dambeyna sida yadcu oo kale walaa alif ugu dambeyna ka yaksha oo kale intaas intaasoo dhan waxay soo hoosgelaysaa qowluhu walaa caliilan waa inuusan ahayn mid caliil ah walaa taaliyan lisukuunin sukuun inuusan raacin oo musanifku wuxuu iri inqafaa muxarakan xarafka ka horeeyo xarafka la labalaabayo kan ka horeeya waa inuu kordhigan yahay ama hoos dhigan yahay hadda fiiri jamal haddaad laamti laabtid oo laba laabtid miimka ka horeeya waa xarakaysan yahay laakiin hadduu xarafka oo labalaabayo kan ka horeeya uu reeban yahay kan damba labalaabi karo sida zayd iyo camar oo kale hadda camar haddaad tira ra waan laablaabayaa miimka ka horeeyo reebana kuu diiday liannahu carabki waxaa rabaa xoog waxaa siinaya xarakada horo laakiin camr ma la ii karto miimkiiaba reeban marka ra-dii carabka kuma adkaa karto intaasoo shuruud markuu helo an laa yakuuna almawquufu mahmuusan walaa caliilan walaa kaana qablahu eesh saakinan walaa kaana qablahu saakin intaas haddii laga helo waxaa banaan xarafka labaad xarafka lagu istaaga in la laba laabo shada la geliyo macnaha in la shida banaan saas waay marka intaas oo xaala ku banaan haddayna xarafka taa-u taaniith ahayn inaad sukuun khaalis ku istaagtid oo tira haadaa zayda inaad iska tirahdid kow inaad taxarug inaad room gelisid oo markaad xarakadii oo godaalka ahayd waxyar aad ishaartid oo zayd aad tiraaho godaalka aad ishaartid aw ishmimi damata ama damadii inaad aad u urisid oo macnaha markii aad ku istaadi kadib aad labadii fariiro isku soo celisid aw qif mudcifan ama xarafka oo dambe ku istaag adigoo labalaabaysid oo macnaha shidaysid waan laakiin xarafka labalaabi kara waxaa weyaan maa laysa hamzan inuusan hamze ugu dambeynin aw caliilan mid jiran oo alif ama waaw ama yaa unusan ahayn haddana inqafaa muxarakan haddana midka ka horay inuu xarakaysan yahay intaas markii la helo yaa xarafkii waxaa kuu banaan waajib ma aha waxaa kuu banaan inaad ku istaagtid adigoo shidaysid shidna waxa wey cibaara can xarfayni w haddaad jamalla tiraahdid laba laamaad keentay liana alxarfa almushadada fi luga alcarabiya cibaara can xarfayni sidaan yiri dalika biannahum shaaqu llaha fiiri shaaqu llah waman yushaaqi fiir qur'aanka waman yushaaqi illaaha midna saasay u shidan tahay waa midna waman yushaaqiq illaah ayadiyaa shidka laga qaada laba qaafaa soo baxday suurat alanfaal waman yushaaqiq illaah sidaas weeyaan suurat lxashrina waman yushaaqi illaah qaafkii markii la shiday waxaan ogaanay cibaara can xarfayn وxarakaati اnqulaali saakini taxriikhu lan yuxdla wnql fatxi min siwa اlmahmuuzi laa yaraahu basriyu wakuufi naqla wالnql in yucdam nadiiru mumtanic wdaka fi اlmahmuuzi laysa ymtanic intaana waxa weyaan waa qeyb kala waay intii hadda waqafkii waan ka soo baxnay markaasuu wuxuu ku yidhi wanqulan guuri oo guuri xarakaatin guuri xarakaad oo aakhirka kelimada saarneed lisaakinin u guuri xaraf reebanoo ka horeeyo saakinkoo taxriikuhu in la xarakeeyo lan yuxdala aan la diidaynin haddana waa waa nooc min alwaqfi waay nooc min alwaqfi weeyaan ayib waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa alwaqfu binnaqli baa la yidhaahdaa alwaqfu binaqli marka alwaqfu binaqli shuruud u leeyahay shuruudi waxaa kamid mid xarafka lagu istaagayo kan ka horeeya horta inuu reeban yahay tii hore hadda aan soo sheegayna inqafaa muxarakan bay ahayd markii oo tadciifka lagu istaagaya xarafka dambo kan ka horeeya inuu xarakeysan yahan shardinayna hadda alwaqfu binaqli waxaa shardi ah waxa weeyaan xarafka lagu istaagayo ugu dambeeya kan ka horeeyo horta inuu reeban yahay kow midkaas oo midka dambe kan ugu dambeeya ka horeeyane anlaa yatacadara taxriikuhu in la xarakeey inuusan diideyn ee xarake inuu aqbali karo tayib xarakada oo la rarayane inaysan fatxo ahayn cinda albasriyiina wa an laa yuؤaddi الnaqlu ilىa binaaءin laa nadiira lahu markii wax kelimadii la bedelo xarakadii la naqliyana inay kelimo carabiga ka baxsan ayna noqonin mithaalka waxoo dhan lagu garan karaa fiiri <clears throat> waxa weeyaan haada darbu haada darbu oo kale ayaa lagu istaagaya addarb waa dhib badan tahay xarafkii oo reeban xarafkii oo dambo haddii la reebo kii horena uu reeban yahay laba reebaa kulmay carabta waxa weeyaan waxaa la yihahdaa iltiqaau saakinayn lama ogolo ilaa fi xaalati alwaqfi fiir hadda almasaaq markii lagu istaagayo daliin iltiqaau saakinayn waay daaliin yadi oo reeban iyo nuuntii reeban way kulmeen araxmaan araxiim haddaa tirahda yadi way reeban tahay raxiimti yadeeda miimkina waa la reebay iltiqaau saakinayn waqaf kalia laga ogol yahay <clears throat> marka asigaasaa la rabaa in la fududeeyo marka waqfi ahaan siaad samaynaysaa markaan waxaa ku banaana lagu leeyahay inaad tirahdid hada darbu iyadoo ah ku istaag hada darb hada darb ay noqotay markaasaa waxaa lagu leeyahay markii aada ba'di reebtid waxaa kuu banaan wax la yihahda alwaqfu binaqli damadii oo ba'da saarneed oo kelimada ugu dambeysay taasaad guurinaysaa waxaad u guurinay xarafkii ka horeeyo saakinay oo reebnaay baad u guurinaysaa hada darbu marka waxay noqoni haada darub darub markii aad badii ugu dambeysay aad reebtay liajli waqfi aad u reebtay yaa waxaad guurisay damadii bada saarneed oo khabarulmubtada marfuuc ku ahayd damadii qaade xarafkii ka horeeyo reebnay saar maxay noqonaysaa haada darub haye ra-aytu darba ahada eh, ra-aytu darab badii oo ra-aytu darba fatxadii saarneed markii sukuun loo reebay fatxadii suu naqliye ra'dii saar ra darab wa marartu bidarib aada leedahay iska mithaal waaye ayib ee macnaha inuu ansaxa lagaama rabo mithaalka waxaa leedahay juz-in yudkaru liidaaxi alqaacida walaa yushtarat sixatu hadda darbi baan soo maray darbi meel yaalo lasoo maro ma jirto laakiin mithaalka unbaa lagu qurxina keli ayib oo hadda marartu bicamrin bicamir aada leedahay markaas waa hadaad macna saxiix ka rabtid marka fiiri wuxuu ku leeyahay musanifka wanqulan guuri oo guuri xarakaatin guuri xarakaat lisaakinin u guuri saakinkoo taxriikuhu in la xarakeeya lan yuxdala aan la diidaynin ayib saakin in in la naqliya aan diidaynin hadda fiiriya markii aad tiraadid insaanun haadaa insaanun aad tiri waqaf sameeyaa lagu yidhi haadaa insaan aad tiri ma kuu bannaan tahay damadii oo nuunta saarneed in la guuriyo xarafka ka hore loo guuriy ma uu bannaan tahay ma kuu bannaan tahay jawaabti waa maya maxaa yeelay xarafka nuunta ka hore alif waay alif in la xarakee ma aqbalayo marka annaqlu alwaqfu binnaqli haddii xarafka hore uusan xarake aqbalayn ma imaan kara waqafkaa noociisa insaan oo kale ma lagu istaagi karo in damadii la qaado alifta ka horeysa liannu alifta haddii la dameeya in meesha ka baxday noqonaysa insun ay imaanay markaas kelimada isbedela ku dhacay marka taas ma banaana buu ku marka waa fahamtay alwaqfu binaqli waxa weyaan cibaara can taskiiri اlxarfi اlakhiir wa naqli xarakatihi ila alxarfi aladi qablahu xarafka xarafka dambe oo la reebo liajli waqfi loo reebo xarakada xarafka dambe raacsanay oo saarnaydne kan ka horey in loo wareejiyo shuruuday leedahay oo inuu kan hore horta reeban yahay laakiin hadduu xarakaysan yahay jacfar oo kale jacfar hadda fiiriya haddaad tidhaahdo waan ku istaagayaa hada jacfar aad leedahay laakiin damadii oo jacfarun saarneed damadii aan fadi u guurinaa lagaa yeeli maayo liannahu fadi xarakay haysataa maa qabligii saakin maah waa xarakaysa ma lagaa yeelay ko ayib inuu xaraka aqbalaya baan yidhi xarafka horo hadda insaan xarafka dambe kan ka hore waa reeban yahay laakiin xaraka ma aqbali kara haddii loo soo guuri lahay waa labo wa an laa takuuna alxarakatu fatxatan fatxa inay ahayn cinda albasriina waa taas waa imaa doontaa wa naqlu fatxin ayay kugu imaa doontaa markaasuu wuxuu yihi musanifka taa waa la fahma markaan wa naqlu fatxin min siwa lmahmuuzi laa yaraahu basriyun wa kuufin naqala waxa weeyaan wa in la raro min siwa lmahmuuzi isimka hamsaysan waxaan ahayn laga raro laa yaraahu basriyun nin basri e ma arko wa kuufina naqala waa soo guuriya oo kuufina waa banneeyey wuxuu leeyahay isimka reer kuufiyiintan hodan soo sharaxnay waay isimka xarakadiisa waxa weeyaan aakhirka in laga qaado sukuun la saaro liajli lwaqfi xarakadiisana la guuriyo marka reer reer kuufa waxay leeyihiin reer basriin waxay leeyihiin haddaad tiraa raaytu darb ra-aytu darba yay ahayd maogtahay ra-aytu darba ba'di reeb raadi markii ba'di la reebo ba'daas maxaa saarnayd kordhig kordhigii in la raro oo ra'di loo raray ahayd oo ra-aytu darab la yidhaahdo reer basriyiin waa diidayaan waxay leeyihiin waxa la ogol yahay in damo la guuriyo ama kasra la guuriyo oo watawaasaw bisabr bisabr hadda sabri yay ahayd bisabri ra'di in raadi hoos dhigaa saaran markii la reebo kasradeedii qaad badi u guuri sabir ay noqonaysaa taasoo ka reer basriyin waa ogol yihiin laakiin in fatxa la raro fatxa in la raro isimkii aakhirkiisa laga raro oo maa qabligiisoo saakina loo raro way diidayaan ilaa idaa kaana aakhiru lkalimati mahmuusan hamza hadday tahay keliya bay ogol yihiin fiiri marka waa kana oo hadda calىa madhab اbصriyiin raأaytu darba aydoo ahayd kan dambe haddii inta la reebo badi fatxadeedii la qaado rada loo qaado kuufiyiinta waa banay raأaytu darb laakiin kuufiyiinta waxa kasoo haray basriyiinta waxay leeyihiin raأaytu darb alaleeya radan reebnaasheeda lagu baaqyeelaa badi fatxadii saareedna lama soo rari karo reer kuufiyiin basriyiin saasay qabaan ilaa ida kaana mahmuusan mahmuuska waa noo imaa doonaa markaasuu waa naqlu fatxin fatxa in la guuriyo oo xarafkii la reebay fatxadii saarneed in laga qaado maa qabligiisoo saakin loo guuriyo min siwa lmahmuusi xarafka hadduusan hamse ku jirin laa yaraahu basriyun basri ma arko wa kuufinna naqala waa soo guuriyey fiiri markaan hadday hamse tahay waxaa lagu mihaaliya hada rid haada ridu wa ra-aytu rida wa marartu biridi biridi aridu waatii quraankii fa arsiluu maciya ridan yusadiqunii ridan aridu huwa almuciin aw alwasiir qofka ninka muciinkiisa rid la yihahdo ilaahay nabiy muusa wuxuu ilaahu markii fircawn loo diro iri fa arsilhu maci waxaa dirtaa walaalkii ila dirid an xaal uu yahay mid ii kaalmaynay yusadiqunii ha ii rumeeya inii akhaafu an yukadibuuni kuwaas inay i beeniyaan ka cabsanay ridi fiiri markaa ridi waa isim oo aakhirkiisana hamse ay taallo labada reer kuufa reer basriin waxay isku waafaqsan yihiin haddii aakhirulkalima mahmuus uu yahay fatxada aakhirka saaran in la raro oo maa qabligeeda saakinka loo raro waa banaan tahay haddiisan mahmuus ahayn reer basriin waa diidayan reer kuufina waa banaynan intaa keli a marka waxaa la isku waafaqsan yahay hadirtaan haddaa tiraahda haada ridu saasay ahed haada ridu ridu carabiga oo aan naqliga aan ahayn ayadoo rid u ah haddii lagu yirahdo ku istaag rid rid ay noqonaysaa waqafka rasmiga ah haddii al alwaqfu binaqli aan gelina markaan igi waxay noqonaysaa arid markii ay haada ridu ridu ridu markii aad hamsadi reebtid rid u damadii saarne daalki usoo guri ridu ridu rid ridu ay noqonaysaa daalkii hamsadii ku reeb taas waa laisku waafaqsan yahay waxaa lamid eh ra-aytu rida inaad tiraa rida a ay ahayd moogtahay a ayadoo ahayd hamsadii rab oo dambo waqaf ahaan u reeb waqaf liajli waqfiga loo reeba xarakadii rid-a saarnayd oo fadxada ay daalka usoo gur rida ay noqonaysaa waa banaanta wa marartu biridi aada leedahay rid i bay ahayd marka hamsadii waqafaa lagu istaagay xarakadeedii hoos dhiga ahna daalki ridi alayiri hadduu saasoo kale hamso u saaran yahay waa banaan tahay reer kuufi iyo reer basriyiin hamzadaas awgeed liannahu hamzada ka xuruufi alcilati fi lclaali binaqli xarakada in laga guuriyo maa qabligeed loo gershay mutarid buuba ahayba marka tan mahmuuska waa la ogol yahay laakiin hadday saxiix tahay reer basriyiin way e, diidayaan oo raaytu darba haddii lagu istaago oo ba'di la reebo xarakadii ba'da saarneed oo kordhiga ahayd lama guuri kara cinda albasriyiin ila ra looma guuri karo ra-aytu darab ma dhihi karaysid intaa kali a ah weyaan ayadani ayb wالnaqlu in yucdam nadiiru mumtanic wdaka fi lmahmuuzi laysa ymtanic wuxuu ku leeyahay in la reeb wnaqlu guuridkii in la raro xarakadii wanaqlu naqligii mumtanicun waa reebtoon yahay in xaraka la raro waa reebtoon tahay in yucdam nadiirun wax lamid ah eh haddii carabiga laga waayo wadaaka naqligaasne laysa yamtanicu ma reebtoona fi lmahmuusi waxaa hamsada wato in laga guuriya ma reebtoono wuxuu ku leeyahay naqligii aan maanta dhan soo wadnay naqligii aan soo wadnay waxa weeyaan kelimada aakhirka markii la reeba liajli waqfi xarakada laga naqlinayo waxaa shardi ah kelimadii markii xarakadeeda la naqliyo oo xaraf reebanay xaraka la siiyo owsaantii oo carabiga lagu yaqiinay inaysan ka bixin haddii ay soo baxda kelimadii waxanba la aqoonin oo wasniba aan lahayn liajli naqli ay usoo baxda naqliga waa la diidaya markaasuu kuri wanaqlu ay naqlu lxaraka mumtanicun waa reebtoon yahay in yucdam nadiirun haddii markii la naqliyo wasanka soo baxa wax lamid ee ah carabiga laga waayo naqligaas waa reebtoon yahay mithaalkeeda waxaa kamid ah layidhi haada alcilmu oo kale alcilmu haddii lagu raha lagu istaago cilmu miimtii marka waxay noqona in la reebo damadii miimka saarneedne laamtii reebaneed in loo wareejiyo maxay noqona marka hada alcilum alcilum marka waxaad leeyahay asmaada ficul waxa la yihahda awsaan kuma jirto marka kelimadii markii naqli lagu sameeyey waxay soo baxday kelimo oon weligeedba la arkinba cilum marka waxaa laleeyahy saas haday ka dhaca haddii naqliga ka ratib wasan aan la aqoonin inuu soo baxo waa la diidayaa intaas keli a waay marka naqlu mumtanicun in yucdam nadiirun hada alcilm oo kale waay ayib wadaaka midkaasne oo naqliga laysa yamtanicu ma reebtoona fi lmahmuuzi kelimada aakhirkeeda hamsa hadday taalo haddii naqli la sameeyo haba ka laasimto wasan aan la aqoonin inay kasoo baxda maadaama hamse ugu dambeyso waa la ogolyahay oo waxaaba kamid e eh, hada ridu aridu hadda cilum ay lamid tahay laakin likowni اlkalimati aakhiraha mahmuusun jaaza dalika baley lana alhamza tukhafif marka hada fiiri ridu adaata rid bay ahad hamzadii oo hamzadii damadii hamzada saarneed hadaalki loo guri cilim oo kale ay lamid noqotay laakin likowniha mahmuusan jaaza dalika intaas kelia waa intaas marka fiiri maskaxdaada waxaad ku haysaa wagayraha taaniihi min muxarakinaan soo niri taa-u taaniih haddaysan ahayn isimka aakhirkiis taa-u taaniih haddaysan ahayn aan iri marka jawaabti waxaa su imaanaya hadduu taa-u taaniih yahayna maxaa la samaynayaa waa kana fi lwaqfi taa taaniihin lismuhaa jucil in lam yakun bisaakinin saxa wusil wuxuu ku yiri taa-u taaniihi lismi isimka oo muanathka ta'diisa jucila haan baa laga yeelay fi lwaqfi markii lagu istaagaya taau taaniith markii lagu istaagayo oo isimka ku jirto ha baa loo bedelayaa goorma waa laakiin in lam yakun hadduusan ahayn ta'daas wusila midkii lala xariiriyey bisaakinin saakinkoo saxa ansaxay fiiri taau taaniithka hadday ficil ku jirto sideedaa loo dhaafaa hindun qaamat walidaalika musanifku wuxuu ku yiri taa taaniithin ismi isimka taaniidkiisa tadiisa oo taaniidka ah laakiin ficil hadday ku jirto hindun qaamat qaamat lee lagu istaagaa ko waxaa lamid eh xaraf hadday ku jirto xaraf thuma ta thuma iyadoo ata waa la geyn karaa thama thama waa daraf wa idaa ra-ayta thama thama daraf waay isimna waa thama laakiin huma xaraf ah ayadoo huma ah ta waa la gelin karaa oo taa u taaniih ah huma ta aad dhihi karta haddii lagu istaaga humat ay noqonaysaa sideeda loo dhaafay inta waxaa laga hadlayaa tada taa u taaniihka oo isimka ku jirto waxa weeyaan faatima iyo qaaima iyo wixii lamid eh, faatimatu ku istaag haddii lagu yidhaahdo waxaad leedahay haadihi faatimah marka tadi maxaad u badashay ha jucila haaan haye qaaimatun ay ahayd markaed ku istaag lagu yihahdo qaaimah fataatun ay ahayd fataah waa ka isim hadayba ku jirto oo taahu taaniitha ay tahay tugayaru aw tubdalu haaan markaasuu ku yiri taa taaniithin ilismi isimka oo muanathka ta'diisa jucila haaan baa laga yeelay fi lwaqfi fi xaalati lwaqfi laakiin haddayna ay waqfeen haadihi faatimatu tuxibu an taraaka haddaa tira faatimatu tadeeda waa loo dhaafa wasli waay laakiin haadihi faatimah markii lagu istaagaya keli a waay ayib goormaa ta'diha loo badelayaa in lam yakun haddii uusan een tagi wasila mid lala xariiri bisaakinin saakinkoo saxa ansaxay oo saxiix ah haddii saakin ou la xariiro ta'di waxa weeyaan waxaa loo dhaafaa ta'nimadeeda mathalan had irtaan bintin iyo ukhtun hadda binti ta'deeda waa taa u taaniith laakiin xarafka ay la xiriirta fiiri alifna ma aha oo sidii fataa oo kale alifka ma horeey yana kama horeyso xaraf saxiixa ay la xiriirtaa markaasaa waxaa weyaan markii lagu isti haadihi bint alaleeyahay haadihi ukht tadi marka haadi bin binah lama dhahay liannahu waxaa ka horeeya waa xaraf saxiixa oona reeban bisaakinin saxa lagu yidhi xaraf saxiixa oo reeban haddii xarafka uu muctal yahay sidii fataa oo kale alifaa ka horeya ha a loo bedelaa fataah baa laleeyahay walidaalika sida loo kala bixiyo yaa ta'da bintii ukhti ku jirta ta maftuuxa waa ta dheeraa la yidhaahda tan kalena ta marbuuطa waa tada hada loo bedelaya faatima qaa'ima fataa ta marbuuطa anaga waxaan idhaha ta'gaabaan dhihi jirna markaan looxa dhiga jirin ta'gaab weeyaan ta'gaab waa waxa loo bedelaya hada taada taada dheer ane waxa weeyaan sideedaa lagu dhaafa ha looma bedelaya intaa keli a ah weeyaan intaa keli ah a w markaasuu ku yiri taa ta'niithin lismi isimka oo muanathkaa ta'diisa ama isimka taaniithinteeda ta'diisa jucila haan baa laga yeelay fi lwqfi fi xaalati اlwqfi haddii wasli tahay maya hadihi faatimatu bintu muxamedi salى اllahu alayh wasalam aa laleeyahay faatimatu marka waxa weyaan ta'deeda loo dhaafay haddii ay wasli tahay in lam yakun tacdi hadduusan ahayn wasila kii lala xariiriyay bisaakinin midka ka horeeya hadduusan saakin ahayn oo saxa haddana saxiix oo xarfu cila ausan ahayn sidii binti ukhti oo kale ukhti hadda fiiri taadi waxay la xiriirtaa xaraf ka horeeyo saakine xarfu cilana ma aha tadi marka markii lagu istaagay tadeeda loo dhaafay ukhtua laleeya waana ta oo maftuuxa oo dheeraad ah intii ka soo hartay tada taas ha loo bedelaya oo waxaa laleeyahay maxaan ku irahdaa maxaan ku irahdaa haadihi faatimah alaleeyahay ayib markaasuu musanifku wuxuu ku yiri waqala daa fi jamci tasiixin wamaa daahaa wagayru dayni bilcagsi intamaa waqaladaa midkan wuu yaraaday in ta'di ha loo bedelo fii jamci tasiixin jamci oo muanathi saalimka ahay ta'diisa in ha loo bedelo waa yar tahay io wamaa daahaa asiga iyo wixii shabaha wagayru dayni labadaas waxaan ka ahayne intamaa bilcagsi cagsiguu nasabmanaha macnaha uu abtirsaday dayib wuxuu ku leeyahay haddii tacdi ay gasho jamcu lannu taau taaniith mudakarna ma geli karto muanathna hadee tathniina wax baaba ka dambeeyabo marka wuxuu ku leeyahay waqaladaa fi jamci tasxiixin waqala waxaa yardaa midkan oo tabdiil haai tabdiilu taa ilaa haa-in waa yartahay fii jamci tasxiixin jamca o muanathka iyo wamaa shaabahahu wamaa daahahu wixii shabaha mathalan haddii tiraa haadihi hindaatun ku istaag haddii lagu yidhaahdo ta'daas waxa weeyaan in sideeda lagu dhaafo waay haadihi hindaat in la yidhaahdo ina almuslimiina walmuslimaat walmuminiina walmuminaat tadi in lagu taago waay laakiin lama dhahayo in almuslimiina wاlmuslimaah lama dhahayo lianna waxay ku jirtaa waxay tahay isim mufrad ma aha jamc oo jamcu saalim liilahay ku jirtaa tadeeda in loo dhaafo yaa sax ah oo marka lagu istaagaya aanan ha loo bedelin walidaalika tada oo jamcu saalim ku jira ta maftuuxa a waay inan marka calaamo waxay u tahay inaan ha loo bedelaynin ko wmaa daahaa iyo wixii shaba daahaahu jamcumaanasan wixii shabaha hayhaata oo kale suuraday kaga eg tahay hayhaata ismu ficlin waa jamcu maanasaalim ma ah marka ta'deeda hayhaat inta lagu istaago waay ee hayhaah lama dhahayo ayib wa qaladaa midkan waa yaraaday oo in macnaha ta'di in loo bedelo waa yar tahay fi jamci tasxiixin iyo wmaadaahaw laakiin haba yaraatee waa jirtaa macnaha waay ma dhihin musanifka wayamtanicu daa fi jamci tasxiixin wamaadaha ma dhihin laakiin waxaa weya jamcu muana saalim iyo wixii shabaha tada in ha loo bedelo waa yar tahay maxaa badan in tadeeda loo dhaafo in ha loo bedelana ma jirtaa nacam waa jirtaa oo carabti waxaa laga maqlay ayadoo dhahayaan maxaan ku irahdaa kayfa اlkhwaةu wاlakhawaah wاlakhawaat jamcu maana saalim waay akhawaat in la yidhahd akhawaah yaa laga maqlay min kalaamihim waxaa kamid ah aljaahili dafnu اlbanaati min almakrumaah min almakrumaat bay ahayd ma og tahay taadii oo maftuuxaad ahayd baa marbuuta loo qora ha loo bedelay marka waa yar tahay jamcu muanath saalim tada ku jirto in loo bedelo waa yarta haba yaraatee laakiin waa la arkay waa macne saas waxaa layihi kasaaibaa kisaa-ibaa wuxuu akri kisaai i hayhaah u akri baa layihi oo ta'da dambu ha u bedelay iyadoo ahayd wax jamcu lmuanath saalim shabaha ayib markaasuu ri wagayru dayni labadan waxaan ka ahayn bilcagsi ntama labadaas wixii ka ahayn cagsi bay ay u nasab sheegteen oo cagsi waa maxay wixii jamcu lmu'anad saalim iyo waxa shabaha waxaanan ahayn oo tadi isimka ku jirto ha in loo badelayaa aa badan in sideeda lagu dhaafane waa yar tahay ayadana waa jirtaa bilcagsiga kay kii horan soo celina hadduu soo celiy wa gayru dayni labadan jamcu mu'anad saalimka iyo waxa shabaha wixii aan ahayn intamaa bilcagsi oo waxaa badan tadooda in ha loo bedelo oo haadihi faatima la yidhaahdo yaa badan laakiin waxaa banaan ayadana si yaraan eh in ta sideeda lagu baaqiyoolo haadihi faatimat la yidhaahdo ayadana waa jirtaa laakiin waa yar tahay oo cagsi bay u tahay jamcu muan saalim saaso waqif biha sakti cala alficli اlmucal bixadfi aakhirin ka acdi man sa'al waqif ku istaag bihaai sakti aamuska hadeedii cala alficli ku istaag almucali jiran bixadfi aakhirin lagu cileeyey ficilkii la cileeyo xarafka aakhirka laga gooyey aakhirkiisa haddaad rabtid haa u sakti ku istaag mithaalkeeda ka acdi man sa'al iyo wixii lamid awal ah wuxuu ku leeyahay ficilka hadduu muctal aakhir noqdo oo laamtiisa uu jiran yahay oo laamti laga gooyo markaad ku istaagaysid waxaa kuu bannaan inaad haa u sakti la timaadid yajuusu daalika oo marka maxaad leedahay acti oo kale hadda actaa laamulficlooyi aa ka maqan kelimadii ugu dambeysay xarafkii ugu dambeeya maqan markaad ku istaagaysid acti waa dhihi kartaa oo ha oon mafcuul ahayn oo haa u sakti layska yiraahdo neefta ha kaaga go-da macnaheedii ay tahay in lala yimaada bannaan waqifku istaag biha sakti bihaa isakti haddii lagu aamusay ku istaag cala alficli ficilkii almucalil la cilay bixadfi aakhirin aakhirkiisa kii laga gooy ficilkii aakhirka laga gooye markaad ku istaagaysa acd waa dhihi kartaa daadi reeb ama daadi xarakee ha u sagti oo neefta kaa godee laima w acطihi dheh intaas waa kuu banaan tahay ko walaysa xatman fii siwaa maa kaci aw ka yaci majzuuman faraaci maa racow uuri walaysa hadi in lala yimaada xatman waajib ma aha fii siwaa maa kaci ow ka yaci ci iyaci wixii lamid e wixii kasoo haray in haadi lala yimaada waajib ma aha laakiin ci iyo ci hadday majzuum yihiin in haa u sagti lala yimaadaa waajib ee faraaci ilaali maa raco waxay ilaaliyeen hadda haadii aan niri haa u sagti ficilkii aakhirka ka jiran in lala yimaadaa banaan aan lahayn calaa sabiil wujuub ma ahan jaa-is ay ahayd laakiin hal xaala laba xaalo un bay waajibaysaa ficilka haddii inta u cilaal gala hal xaraf ka soo haro haddii lagu istaaga la doono ha u sagta in lala yimaado xatmi weeyaan waxaa lamid ah eh, hadduu laba xaraf ku soo haro midkoodna zaa'id u yahay fiiri hadda waca yaci waca ugu weeleeyey waca yaci amarkiisi muxuu noqonaa ci haddii la yidhaahdo asagoo ci a ah ku istaag waqaf geli xaraf keligiis in oo xaraka laga qaado lagu istaago xaraf reeban laguma istaagi karo marka maxaa la samaynaa ha u sagta in lala yimaado waajib wa cih aad leedahay marka waa maxay ficilkiioo laga gooyey fadina waa ka maqan tahay waawdii wacaada waawgeeda faaulkalima waa maqan tahay laamulkalima waa maqan tahay caynulficil baa soo haray haddii in lagu istaaga la doono si loogu istaago xaraf keligiis oo reeban laguma istaagi kara ha u sagtiyaa laleeya imaana ko ka yaci majzuuman yacida waa in majzuumka yaci kaligeed man lam yaci wacaa yaci lam yaci ay noqotay iyadoo lam yaci ah waa ficil oo hal xaraf ka soo haray iyo xaraf zaa'id oo yaa lmudaaracadiya ka soo hartay ya-da hore waa ziyaado caynki keligaa ka soo haray oo caynulkelima markii lagu istaaga la rabo lam yacih alaleeyahay isigana saas waay marka labadaas xaalo unbay waajibaysaa wixi kale ficilka muctalkaa in asiga lagu istaago ama ha u sakta in la keensada labadii waa ku banaan tahay walaysa ma aha ha u saktiga in lagu istaago xatman waajib ma aha fi siwa maa kaci kaci wixii lamida wixii kasoo haray in haadi la keena waajib ma aha laakiin kaci i ka yaci un waajib tahay aw ka yaci majzuuman xaal u yahay faraaci maa racow marka waqaa yaqiiqih wacaa aada leedahay ficilka majzuumka ane waa la mid laakiin ibnu maalik waxaa lagu haystaa la yidhi midka hore waa muwafaq waay walaysa xatman fii siwaa maa kaci hadduu ficilka hal xaraf ka soo haro oo xaraf kaloo zaa'id eh, walaa mid asli uusan la joogin markii in lagu istaaga la rabha in la keeno waajib waa liannahu xaraf keligiis laguma istaagi karoo reeban laakiin ka waajib ma ah ficilka mudaaric oo majsuumka ah oo hal xaraf oo asala ah iyo mid zaa'id ay kasoo hareen in lala yimaado waajib maaha jaa-is waay ibnu hishaam alansaari fii awdaxi lmasaalig wuxuu iri kalaamkan oo ka yaci u yiri waa marduud biijmaaci lmuslimiin calaa jawaazi اlwaqfi fii qowlihi walam aku bagiya fii qowli اllahi tacaala xikaayatan can maryam fiiri walam aku hadda maxay tahay waa ficilkii oo oo ay ka hartay hal xaraf ilan kaana buu ahaa waxa weeyaan nuuntii dambana waa la iskaga gooye wa min mudaaricin likaana munjazim tuxdafu nuunu wahwa xadfu maltuzim nuunteedii dambe walam akun waa la gooy nuuntii dambe takfiifan waawdina awal baa liiltiqaai saakiniin loo gooy marka hal xarafaa ka hartay iyo xarafkii mudaaricad oo hamsada ahaydoo alam akudaas ahayd maca daalika markii neefta ay kaa godo walam ak walam ak aa laleeyahay oo macnaha walam akah lama dhahayo marka midaas waxay daliil u tahay inuu ka kayaci inaysan kaci lamid ahayn oo ficilka haddii uu noqdo mudaaric oo hal xaraf iyo xaraf zaa'id ay ka soo haraan sidiisaa lagu istaagi karaa ee haa u sagta in lala yimaado waajib ma aha siduu ibnu maalik u suuray ma aha arrinti saasaa laleeyahay wamaa fi listifhaami in jurat xudif alifhaa wa wlihalhaa in taqif wama lafdigaas maa oo fi listifhaami markay istifhaam ku jirto in jurad haddii la jaro xudifa alifuhaa alifkeeda waa la goynayaa wa awliha lhaa hana la xariirsii in taqif haddaad ku istaagaysid waxaa laleeyahay maa alistifhaamiya haddii ay macnaha eh, xaraf haddii lagu jaro fiiriya maa istifaamiya haddii xaraf la geliyo alifteeda in la goyo waajib waay waxaad leedahay mathala camaa tasal camaa yatasaa'aluun bima jita bimaa jita bay awal maa jita ma aladii jaaa bika awal maadas istifaama iskaad fiiri maa jita maxaad ula timiday xaraf jaar haddii la geliyo bima la yiraahdo alifkeeda waa la goynaya haddii fi xaalati اlwasli ay tahay wax loo soo celi maayo bima jiئta wa kayfa jiئta wa cama tasأal aa laleeyahay miimki keligiisaa la reeba aliftana waa laga jaraa wax kale ma fi xaalati اlwasli waay markaasuu uri wa maa lafdigaas maa oo fi istifhaami ku dhex jirto in jurad haddii la jara xudifa alifuhaa bima jiئta saasaa laleeyahay ko wa wliha lhaa hadi la xariirsi intaqif haddii maadi oo sidaas ah ha lagu istaaga haddii la yidhaahdo oo cama tas'al bay aheday camadiiaad ku istaagaysaa alifti lama soo celinaye ha baa loo bedelaya camah fii mah aa laleeyahay fii ma kuntum tas'aluun fii ma ay awal iska ahayd fii ma iyadoo ahayd markaasaa alifti la jaray ha baa lagu bedelina wa awliha lhaa intaqif sidaas weeyaan wwasla dilhaai ajiz bikuli maa xurika taxriika binaain lazima wa wasluhaa bigayri taxriiki binaa udiima shada fi lmudaamis tuxsina wuxuu ku leeyahay wa ajiz banay wasla dilhaai ha-dan ayida ah xariirinteeda banay wasla dii midan xariirinteeda alhaai ah daadiidan bimacnaa saaxib baan ishaara u ah wa ajiz banay wasladii midaan la xariirinteeda alhaay ah bikuli maa isim dhammaantiis in lala xariiriyo xurika la xarakeeyey taxriika binaain bina xarakayntiisa binahoo lazima laasim ah waxaa lagu leeyahay kulu mabniyin binaaan laasiman idaa wuqifa calayhi yajuusu ilxaaqu bihaai taaniih intaa kelia waa bihaa sagti aan dhah marka wuxuu ku leeyahay isimka hadduu mabni yahay waxaa kamidi ah mathalan kayfa oo kale kayfa haddii la yidhaahdo mabni waayo liannahu yushbihu اlxuruuf fi اlmacna kayfa haddii lagu istaagi karo kayfna waa dhihi kartaa kayf nin baad wax ku weydiina kaasm kayf waxaad dhihi kartaa kayfa waad dhihi kartaa kayfa liannahu waxa weeyaan waa isim mabni ah binihiisana ay daa'im tahay weeyaan ayib waxaa lamid a ah baa laleeyahay mathalan damaa'irti oo kale wa fi tanziil casiiz waxaa ka mid eh qowluhu tacaala maahiyah iyo maaliyah sulطaaniyah hadda fiiri eh, eh, w ama man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah kitaabii hadda fiiri waxaa kitaabii ugu dambeeya yaa lmuanatha yaa lmutakalim waay ninkii hadlay kitaabii ani kitaabkeyga fiir marka muxuu iri yaa laytanii lam uuta kitaabiyah walam adri maa xisaabiyah yaa laytaha kaanat ilqaadiyah maa aghnaa canii maaliyah halaka canii sulطaaniyah kulligood waxaa ugu dambeeya maxaa weeyaan waa yaa lmutakalim yaa lmutakalim waxay qabiil ka tahay qeyb ka tahay damaa'ir damaa'irta maxay tahay weligood mabniyaadkaay ku jiraan marka haddii mabnigaas in lagu istaaga la rabo asiga waad ku istaagi kartaa ama haa usagtina waa keeni kartaa qur-aanka waa mutabac waaye asiga sidii ku soo aroortay unbaa la akhrina laakiin waxaa laga qaadanayaa labadiiba hadday ku soo aroortay inay bannaan yihiin marka fiiri maali maahiyah maaliyah sultaaniyah niidi oo nuuntii oo yaaul ulmutakalimtay la xariirtay wixii ka dambeey ha baa lagu daray waa bannaan tahay markaasuu wuxuu ku yidhi waajiz banay wasla dilhaayi hadan in lala xariiri bikuli maa isim dhammaantiisa xurika la xarakey taxriika binaain binahoo lazima laasim ah in lala xariiri waa banaan tahay kayfa way xarakaysan tahay kadib waxa weeyaan ha baad gedin kartaa kayfah baad dhihi kartaa ayib laakiin isimka hadduu mucrab yahay jaaa zaydun zayduh ma dhihi karayso ma keenaysi liannahu binaa ma ah ko waxaa lamid eh in xarakadiisa laazim tahay baa nariye eh, shaygii marna mabni noqonay marna mucrab noqonay yaa rajulu hadaa tirahda hadda meesha mabni buu ku yahay liannahu munaada weeyaan laakiin haddii haadaa rajulun aad tirahda mucrab uu noqonaya liannahu khabar mubtada weeyaan shaygii marna mubta marna mabni noqonaya marna mucrab noqonaya binihiisa laazim ma ah ayib marka w wasluhaa bgayri taxriiki binaa udima shada fi lmudaamis tuxsina wuxuu ku yiri wa wasluhaa hadi in lala xariiriyo bigayri taxriiki binaain mid oo xarakadiisa xarakatulbinaa ay tahay waxaan in lala xariiriyo binahoo udiima la daa'imay in lala xariiriyo shadawaashaad wastuxsina fi lmudaami midka oo binihiisa daa'im yahayna in la geliyo waa la wanaagsaday wuxuu ku leeyay wa wasluhaa hadi in lala xariiriyo bigayri taxriiki binaa mid binihiisa mid yani xarakadiisa binihiisa xarakayntiisa udiima aan la daa'imin in lala xariiriyo shada yani wuxuu u jeedaa wa wasluhaa bigayri mabniyin daa'iman in lala xariiriyo mid aan weligiis daa'im ahayn weligiis mid aan bino daa'im ku ahayn in lala xariiriyo oo marna mabni noqonayo marna mabninimadii ka baxayo in lala xariiriyo shada wastuxsina fi lmudaami midkii binihiisa daa'im ou yahay in weligiis lala xariiriyana waa wanaagsan tahay intaasuu ujeedaa wa wasluhaa xariirinteeda bigayri taxriiki binaa binaain waay mid binihiisa in la xarakeeyo uusan daa'im ahayn in lala xariiriyo shada udiima macnaha bigayri binaain udiima bigayri binaain daa'imin oo kale saasay ahayd wa wasluhaa xariiritaankeeda bigayri taxriiki binaa mid binihiisa in la xarakeeyo ou gayri daa'im ou yahay shada waa shaad noqday wastuxsina fi lmudaami midka ou binihiisa daa'im yahayna in la geliyo way haboon tahay marka waxa weeyaan midkii binihiisa uusan daa'im ahayn haddii lala xariiri waa shaad midka binihiisa uu daa'im yahayna waa banaan tahay labadi laakiin in lala xariiriyaa wanaagsan intaas keliya aw wa wasluhaa la xariirinteeda hadi bigayri taxriiki binaa mid binihiisa in la xarakeeyo udiima binahoo udiima la daa'imiyey midka binihiisa ou daa'im yahay midaan ahayn in lala xariiriyo shada liannahu mushkilada udiimadaas heyrkii ay wadataa macnaha bigayri daa'imi albinaa sidaas unbaa lagala jeeda wa xariiritaankeeda bigayri daa'imi albinaa mid aan mid binihiisa ou daa'im yahay midan ahayn in lala xariiriyo shada saasaa lagala jeeda w fi lmudaami midka u daami in istuxsina w rubamaa ucطiya lafdu lwasl ma lilwqfi nahra wafashaa muntadima wa rubamaa waxaa dhici karto ucطiya in la siiyo lafdu lwasli e, lafdigii mawsuulka ahay maa xugum in la siiyo oo lilwaqfi u sugnaaday kelima oo mawsuulad ah in layska waqfi xugumkeeda la dhici karta nahran rubamaa waa yaraan wafashaa muntadiman shicirkana waa ku faaftay yacni lafdi oo oo fii xaalati lwasli ah in lagu istaago asoo mawsuul ah nahriga wax yaraa lagu arkay nadmigana waa ku badan tahay intaasaa loo jeedaa wa rubamaa waxaa dhici karto ucطiya in la siiyo lafdu lwasli kelimadii oo mawsuulka ahayd maalilwaqfi lilwaqfi ayadoo waqfi ah wixii ay lahayd in la siiya iyadoo mawsuul aha dhici karto nathran fi xaalati nathri wafashaa waa faafay muntadiman asigoo macnaha shicirana waa faafay fiiri markaan waxaa laleeyahay qowl اllahi tacaala lam yatasanah wandur undur markii aayadii suuraة اlbaqara ahayd lam yatasanah hadda ficilkii oo haa u sagta lala yimid waaye haa u sagtiyaa lala yimid in lagu istaagay ahayd markaasaa waxaa weeyaan fii xaalati اlwasli waxaa laleeyahay lam yatasanah wandur lama dhahay lam yatasanah wandur lama dhahay oo asoo mawsuul limaa bacdahu ah yaa haddana haa u sagtidii loo baaqila idoo reeban marka waxaa weeyaan waa xarafkii manaha kelimadii oo mawsuula ah yaa waxaa haddana la sii xukmu lwaqfi waxaa lamid eh, fabihudaahu muqtadih qul laa asalukum fabihudaahu muqtadih lama dhihin fabihudaahu muqtadihi qul laa asalukum lama dhihin inta lagu istaagay haddana wasli la geliyey marka waa maxay lafdigoo mawsuul ah oo laysa mawquufan calayhi ah haddana xukunkii waqafka la siiy reebtiinkaa ah la sii weeyaan wa fashaa muntadiman shicirkana haddee waaba ku badan yahay buuri oo waxa weeyaan in shaygii oo mawsuul ah ka qowli shaaciri mithlu lxariiqi mithlu lxariiqi waafaqa alqasaba kaanahu saylu ida slaxaba ou yiri hadda fiiri kelimadan waxaa la geliya alif oo wasl oo macnaha oo waqfi ah haddana laguma istaaginoo maa bacdigeeda lala qabtay macalu shaahidka intaas waay markaasuu iri waxay ahayd inuu yidhahdo mithlu lxariiqi waafaqa alqasab kaanahu saylu ida slaxab inuu yidhahday ahayd oo la reebo markaasuu xukmu lwaslina siiyey haddana eh, maxaan ku irahdaa eh, haddana wuu reebay intaasun baa loo jeeda wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin